بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال صحaabiga la yihahda abu dar alghifaari waxa uu rasuulka ka wariyey fii ma yarwiihi can rabbihi waxa uu rasuulku rabbigii ka warinayay isaguna caza wajalla caza qaalib noqoy oo wajalla weynaaye annahu qaala inuu yidhi ilaahay yaa cibaadii addoommahaygiiyow innii xaramtu aldulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu addoommahaygiiyo waxaan ka yeelay dulmiga iyo gardarrada shay ka xaaraansan naftayda wajacaltuhu baynakum muxaramaa dhexdiinana waxaan ka yeelay mid xaaraan ah ee falaa tadaalamuu haysdulmiina yaa cibaadii addoommahaygiiyow kullukum dhammaantiin daallun waa lunsan tihiin ilaa man hadaytuhu midaan hanuuniyo mooyaane ee fastahduunii iga hanuun dalba inaan idin hanuuniyay weydiista ahdikum waan idin hanuuninayaaye yaa cibaadii addoommahaygiyow kullukum jaa'icun ilaa man atcamtuh dhammaantiin waad gaajaysan tihiin ilaa midaan quudiyo mooyaane fastacimuunii ucimkum iga dalba markaas inaan idin quudiyo iyo inaan wax idin siiyo waan idin quudinayaaye yaa cibaadii addoomahaygiyow kullukum caarin ilaa man kasawtu dhammaantiin waad qaawan tihiin ilaa mid aan wax huwiyo mooyaane fastaksuunii igahu dalba aksukum waan idin huwinayaaye dhar baan caleshaan idin siinayaa yaa cibaadii addoommahaygiiow innakum idinku tukhti'uuna waad gafaysaan billeyli habeen iyo wannahaari maalinba wa ana akfiru dunuuba jamiica anna dembiyada dhammaantood waan dhaafaa ee fastakfiruunii dembi dhaaf i weydiista akfir lakum aan idiin dhaafe yaa cibaadii addoommahaygiiow innakum idinku lan tabluguu durii dhibkayga gaadhi maysaan oo fataduruunii haddii aad dhibtayda gaadhaaday dhibtaan markaas aashaan dhibtayda gaadhi kari maysaan abadi dhibtaani walan tabluquu nafcii fatanfacuunii inaad wax ii tartaanna gaadhi maysaan abadii anfacdaanad wax ii tartaani yaa cibaadii addoommahaygiyow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum haddii kiinnii u horreeyey iyo kiinnii u dambeeyey iyo kiina insiga ah iyo kajinka ah dhammaantiinba kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii ninkaasoo qalbigiisu ka ugu alla ka cabsiga badan uu yahay ninkaa qalbigiisa haddaad dhammaantiin ahaataan maa zaada dalika fii mulkii shay-a arrintaasi mulkigayga iyo boqortinimadayda waxba ku kordhin mayso yaa cibaadii addoomahaygiiow low anna awalakum wa aakhirakum haddii kiinii u horreeyey iyo kiinii u dembeeyey wa insakum wa jinnakum insigiinni iyo jinkiinnuba kaanuu ay ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin minkum nin idinka idinka mida qalbigiisa ka ugu faajirsan ka markaas waxa weeyaan ugu xumaan falista badan ayaa loo jeedaa maa naqasa daalika min mulkii shay-a arrinta noocaasi boqorta hooyadayda waxba ka nuqsaamin mayso yaa cibaadii addoommahaygiiyow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum haddii markaasi kiinii u horreeyey iyo kiinii u dambeeyey insigiina iyo jinkiinuba qaamuu calaa saciid qaamuu fii saciidin waaxid dhammaantood ba ay istaagaan garoon bannaan saciidku waa dhul bannaan fasa'aluunii ay weydiistaan oo fa actaytu aan siiyo kulla waaxidin mid kastaba mas'alatahu wixii uu weydiistay maa naqasa dalika mima cindii taasi wax ka nuqsaamin mayso wixii agtayda yaalla ilaa kama yanqusu almikhyatu ida udkhila fi lbaxri ila kamaa yanqusu ilaa waxa uu ka nuqsaamiyo mooyaane almikhyatu irbaddu ay ka nuqsaamiso idaa udkhila fi lbaxr marka badda la dhex geliyo badda marka irbad la geliya laga soo saaro waxay badda ka nuqsaamiso wax leegunbu mulkigaya ka nuqsaaminaya waxa aad weydiisteen dhammaantiinba aan idin siiyo yaa cibaadii addoommahaygiyow innamaa hiya acmaalikum innamaa hiya in kaleba maahee hiya acmaalikum waa camaladiinni uun oo uxsiikum uxsiihaa lakum aan idiin ururinayo uma uwafiikum iyaaha dabeedna aan oofinayo oo idiin gudayo faman wajada khayran qofka camaladiisa si khayr ka hela maalinta qiyaame falyaxmad illaah ilaahay u waman wajada gayra dalik waxaa qofka wax taa ka duwan helaana falaa yaluumanna ilaa nafsah naftiisa mooyaane yaanu cid kala canaanan saas buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslim xadiidku waa xadiid markaasi aada u qiimo badan xadiidu abi dar alghifaari radia allahu canhu waana xadiis dheer saad aragtaan waxaana kusoo noqnoqotay lafdiga odhanaya yaa cibaadii addoomahaygiiyow culimmaduna waxay yidhahdeen raxmatullaahi calayhim ashrafu maa yablugu bihi shaksun an yakuuna cabda lilah addoon wax uu gaadho iyo darajo markaasi waxa weeyaan lagu sifeeyo waxa u sharaf badan inuu noqdo addoon ilaahay waxaa lagama maarmaana wakhti kastoo qofku adduunkan uu joogo inuu addoon yahay taas iyadu waa daruuri ama ilaahay baad u noqon addoon ama naf iyo shaydaan baad u noqon doontaa qofka ilaahay addoonnimadiisa diida waxaa lagu intixaamaa un addoommaha ilaahay qaar ka mid a ah inuu addoon noqdo isaguna harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washaytaan wuxuu hi ibnulqayim raximahullah waxay ka yaaceen inay addoonnimadii loo abuuray ogolaadaan ayay ka carareen harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu kii loo abuuray way iskaga carareen fabuluu biriqi nafsi washaytaani deedna waxaa lagu imtixaamay naftoodiiyo shaydaan inay addoommo u noqdaan yaa cibaadii ilaahay waa ka tilmaamay subxaana wa tacala alam axad ilaykum ya banii aadama anlaa tacbudu shayaan miyaanan bal idinkaga qaadin ma aadanow shaydaan ha caabudina innahu lakum caduwun mubiin wa an icbuduunii hada siraatun mustaqiim markaa addoonnimada ilaahay addoon loo noqdaa waa darajo la gaadho darajooyinka ugu qiimaha badan leh waana markaasi ta nebi maxamed in badan ilaahay ku sifeeyo isagoo ahaa ashrafu lkhalqi cala allah oo rasuulka sal ly slm qur'anka in badan baa ku aragteen tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi ilaaha kitaabka furqaan kusoo dejiyay addoonkiisa subxaana aladii asraa bicabdihi ilaaha addoonkiisii markaas waxa weeyaan dheelmiyey marka inaad ilaahay addoon noqotaa waa sharaf la gaadhata u qiimaha badan le weeye waayo waa kii alla ku abuuray subxaanahu wa tacaala xadiidkani faqraat ayuu u qeybsan yahay faqradda koobaad ee xadiidka markaas waxa weyaan ku saabsan waxay ka hadlaysaa wax la yihahda dulmiga oo waxa ilaahay u leeyahay yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii iyo naftayda waxaan ka xaaraantinimeeyey waxa la yidhaha dulmiga iyo gardarrada anigoo awood ula inaan fuliyo cidigii joojinaysa aanay jirin ayaan haddana iska xaaraantinimeeyey buu ilaahay leeyihi subxaana wa tacaala wajacaltuhu baynakum muxarama dhexdiinana waxaan ka dhigay mid xaaraansan ee falaa tadaalamuu ha isdulmiyina dulmigu waa maxay talo markaas waxay idhahdeen culimmadu dulmigu waxa weeyaan wadcu shayi fii kayri mowdici shayga in la dhiga meeshiisii meel aan ahayn kaas baa la yidhahdaa dulmi iyo gardarro cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa haddaad cid kale ka siiso rabbigaa waa dulmiday sida ilaahayba qur-aanka ku sheegay luqmaan alxakiim inankiisi muxuu ku uhi yaa bunaya laa tushrik billaah ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi iyo gardarro weyn buu yidhi markaas haddii sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama aad ka leexisay halkeedii bidca ku beddesho dulmi baad la timid haddaad macsi ku bedesho halkii daaco lagaaga doonayay dulmi baad la timid naftaadina waa dulmiday waalimun wa daalimu nafsi ayaad noqonaysaa qof naftiisi dulmiyey dulmiga waxaa la yihahdaana waa shay aad iyo aad markaasi waxa weya un fool xun culimaduna markaasi waxay odhan jireen qofka daalimkii hadduu arkayo qofka uu dulminaya inaan waxba iska celin karin dulmigana iska riixi karin waa u doqoniima inuu dulmiyo saxaabigii la odhan jiray mucaawiyata bni abi sufyaan radia allaahu canhu ayaa wuxuu odhan jiray inii la astaxyi an adlima rajulan laysa lahu calaya naasirun ila allah waxaan ka xishoonayaa inaan dulmiyo qof aan haysan qof iiga gargaara ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala kol hadduu xaalku sidaa yahay oo ilaahay mooyaane cid kaaga gargaarta aanu qofku haysan inaad dulmida waa doqonnimo iyo foolxumo weeye haddaad dulmidana ilaahay buu haystaa subxaana wa tacaala yo hadduu ku soo habaaro shaki la-aan habaarkaasi wuu ku asiibayaa rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam xadiidkii cabdillaahi ibni cabbaas ee saxiixaynka ku yaalay markuu mucaad ibnu jabal rasuulku la hadlayay u la talinayey wuxuu ku uhi wataqi dacwat almadluum war hoy ka dhowrso ninka la dulmiyey habaarkiisa ka dhowrso wataqi dacwata almadluum fainahu laysa baynahu baynahu wa bayna allahi ija laysa baynaha wa bayna allahi xijaab baryadaasi iyo ilaahay wax xijaabaya oo kale xijaabaya ma jiraan ilahay waajibaya subxaanah wa tacaala atahzau biاdducaa'i wa tasdariihi wama tadri bima facala adducaau wuxu uhi imaamu shaafici raximah llah baryada miyaad yaraysanaysaa ku dheeldheelaysaa wamaa tadrii bimaa facala adducaau adoon garanayn ducadu waxay samayso sihaamu lleyli laa tukhti walaakin laha amadun walilamadi inqidaau wuxuu idhi habeenkii leebabka laguu soo dirayo adu waa iska hurdaa markaad daalintahay laakiin madluumku isagu seexo maayo habeenkii wuxuu kacayaa xiliyo dambe xiliyada ilaahay soo dega subxaana wa tacaala sihaamu lleyl buu kuu soo dirayaa leebab habeenkii lasoo diray ayaa jira waa ducooyinka ilaahay la baryaya subxaana wa tacaala ee daalimiinta loo diro marka wuxuu leeyahay sihaamu leyli laa tukhti walaakin leebabka habeenkii lasoo ganaa ma gafaan meeshii lagu ganay hase yeeshee wuxuu ihi markaa lahaa amadun walilamadi inqidaau waxay leedahay wakti waktigeeduna uu dhammaan doonaa alshaan wakti ilahay ugu talagalay inuu fuliyo arrinta noocaasiya ayaa iman doonta dhibtaasina ay kugu dhici doonto markaa waxweyaan aada iskaga ilaali waxaa culimada qaarkood ay sheegaan in eh, ninkii la odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi oo nin aada u dulmi badan ahaa ayaa nin buu xidhay dabadeetana ninkii markuu si kasta yidhi cid walba la hadlay loo joojin waayey ayuu abyaad markaasi usoo diray uu leeyay sataclamu yaa daluumu ida iltaqayna gadan cinda alilaahi man adaluumu wuxuu ihi markaasi kaaga dulmiga badanow waad ogaan doontaa markaynu ku kulanno ilaahay agtiisa beri toole ka daalimka ah iyo kala dulmiyey cid ay tahay waad kala ogaan doontaa buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi markaasi ilaa dayaanilaa dayaani yowmi ddiini namdi wa cinda allahi tajtamicu lkhusuumu wuxuu yihi waxaynaynu u soconnaa aynu tegaynaa ilaahay dadka kala xukumayey maalinta dadka la kala xukumi doono wa cinda allahi tajtamicu alkhusuumu ilaahay agtiisa in dadkay saystaa ku kulmi doonaan oo markaasi ay ku garami doonaan marka arrimaha noocaasee lagu leeyahay wax sahlanaa moodin qalbi yakaadu yaqturu daman qalbi ku dhow inuu dhiig caleeshaan dhibdhibco ayaa hadallaa noocaasi ay ka soo baxayaan markaa dadka in la dulmiyaa waa halis weeye xajaaj ibn yuusuf athaqafi laftiisa ayaa wakti wakhtiyada ka mid mida ah nin ayaa dembi galay dabadeetna wuxuu u diray ciidankiisu inay soo qabtaan falam yajiduuh may helin ninkii faqabaduu calaa akhiih isaga walaalkii bay soo qabteen ninkii dembiga galay maahae walaalkii ayay soo qabteen wa hadamuu daara gurigiisina way dumiyeen wa manacuu cataa'ah wixii la siinaya dowladda uu ka qaadanayna way ka gooyeen deedna ninkii mar kudha cisho jeel ku jiray ayuu kuwuxuu ku ihi nin aniga xajaajii geeye laf ahaantiisa iyo horgeeyaba inaan la hadlaan doonayay deedna markaasuu wuxuu ku ihi ayuha alamiir طلبتم أخي فقبضوا علي وهدموا داري ومنعوا عطائي وحلق على اسمي wuxuu ihi amiirow walaalkay baa raadinayseen anigiina way soo qabteen oo anigoon dembi gelin anugu dabadeetana waxaa laygu soo tuuray jeel isla markaasina gurigaygii baa la dumiyey raatibkii iyo mushaarkii dowladda aan ku lahaana waa layga goostay dabeedna markaasu wuxuu ku uhi hayhaat hayhaat waxaad ku hadashay baa fogaaday aw alam tasmac miyaanad maqal buu yihi markaas in eh, hore loo yidhi jaaniika man yajni calayka warubama tucطi sixaaxa mabaarik ljurbi miyaanad maqal buu yidhi hore loo yidhi qofka dembiga galay waa kii dembiilaha ahaa laakiin waxaa laga yaabaa tucطi sixaaxa mabaarik ljurbi geel caafimaadka qaba hadduu fadhiisto meel geel cadho qabaa uu fadhiistay isna inuu cadhada ka qaado macnaheed wuxuu leey walaalkaaba adiga cadhada ku qasiiyey adiga dembigan kumaa jirin walaalkaabaa dembigan ku geliyey buu leeyay deedna markaasuu ninkii wuxuu ku yidhi walaakinii samictu allaha yaquulu hayra dalik laakiin an waxaa maqlay buui ilaahayo waxaad sheegayso wax ka duwan sheegaya markaasuu yihi wamaada qaala allah ilaahay muxuu yidhi ilaahay wuxuu yihi buuri subxaanah tacaala markuu ikhwatu yuusuf uu ka sheekeynayey qaaluu yaa ayuha alamiiru waxay yidhahdeen markaas yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiira fakhud axadana makaanah ina naraaka min almuxsiniin qaala macaada allahi an na'khuda ila man wajadna mataacana cindah ina idan ladaalimuun waxay ku yidhahdeen buuri markaasi amiirow waxaanu ku aragnaa nin wanaagsan inaad tahay walaalkaygan yaree wax qaatay halkiisa mid annaga intaydan kamida ku bedelo isagana noo soo daa aabbo weyn buu leeyahay oo ka naxaye muxuu ku jawaabay nebi yuusuf ilaahay baan ka magan galay cid aan waxba cid aanan alaabtayadii isaga agtiisa ka helin inaannu qabsanno oo aanu xidhno dembi qof aan lahayn ilaahay baan ka magan galnay innaa idan la daalimuun haddaanu saa samayno daalimiin baanu nahay xajaaj calay slam wuxuu u sheegaya inuu daalin yahay laakiin biwaasitati alqur'aan qur-aanka usii dhex maray hadduu afka afkiisa ugu sheegi lahaa wuu dili lahaa laakiin qur-aanka usii dhex maray dabadeetana markaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waxoogaa buu yar foorasdu aamusay dabeedna wuxuu u yeedhay ninkii ciidanka madaxda u ahaa wuxuu ninkan sii daayaya gurigiisiina usoo dhisa wuxuu ku lahaa dowladdana ha loo soo celiyo isla markaasina hala hala dira buu nin dadka ka dhex dhawaaqa oo yidhaahda sadaqa allah wa kadaba shaacir ilaahay run buu sheegay ninkii shaacirka ah ee beydkiisa uu soo qaatayna been buu sheegay sidaa dadkaa loo sheegay buu yidhi marka had iyo jeer dulmiga la yihahdaa waa shay halisa weeye qofka la dulmiyena ma iloobo abadan madaxweynihii loodhan jiray alma'muun ayaa macallinkii quraanka u dhigi jiray baa wuxuu doonay dulmiga iyo xanuunka u leeya inuu baro si aanu hadhow markuu madaxweyne noqdo dadka u dulmiyin waxaa layd markuu casharkiisa ka baxi u si wanaagsan uga baxo maalin walba u garaaci jiray isagoo casharkiisa kasoo baxay dabeedna wuu tagaa aabihii buu u sheegaa aabihi wuxuu ku ihahdaa aduunbaa kollay dembi galay dabeedna maalinta uu soo noqdaa haddana waa la garaacay isagoo wax dembiyaan gelin dabadeetana marka dhowr cishtaa uu ku waday uu iska daayey eh, macalinkii intii dambe caadi ugu dhigi jiray laakiin isaga maskaxdiisi ma iloobin dembiyadii marka isagoon dembi gelin ushii lagu dhufanaya la garaacayy hadhow markuu madaxweyne noqday ee aabihii uu dhintay isaguna halkii aabihii uu kusoo fadhiistay ayuu macalinkaa laygu yeedho macalinkii garaaci jiray ha laygu yeedhay buu yihi deedna waa loogu yeedhay wuxuu hi macalin anoo dembi gelba maalin walbay garaaci jirtay ba waxaa ii sheegtaa adigu garaacis maanta waa madaxweyne mogtahay <laughs> isaga odagga u sarreeya deedna markaasuu ku weli maa xasuusan tahay intaasoo sanado baa kasoo wareegtay markaasuu ku waan xasuusan waxaa xasuusnaa waaye ul laysaga ka garaacay iyadoo sabab laga garaaca aanan garanaynin markaasuu wax kale kumaan garaacaynin waxaan kuu sheegaya inaad ogaato qofka la dulmiyaa inaanu dulmigiisa loobin weligii inuu xasuusnaanayo markaad madaxweyne noqoto in inaana dadka dulmiyin baan doonay inaan ku baro oo ha toole markaad adigu madaxweyne awood badan noqoto aana dadka dulmiy adugu waa iska iloobaysaa laakiin iyagu ma iloobayeen waayo se qofka qalbigiisa kusoo warmaysaa marka arrinta noocaas si aad in looga fogaado layskana ilaaliyo weeye dulmi waa aad shay aada foolxun weeyaan xadiidka faqradda labaad waa faqradda tilmaamaysa faqru lcibaadi ilaa rabbihim bikulli xaal addoommuhu xaalad kastoo ay ku sugan yihiinba rabbigood inay u baahan yihiin ilaahay hidaaya inuuga baahan inuu ina hanuuniyo ilaahay icaam iyo inina quudiya inuuga baahannahay ilaahay kiswa iyo inuu wax ina huuya iyo inuuga baahannahay xaalad kasta ilaahay waynu waynuu baahannahay yaa ayuha annaas antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid addoommihii ilaahayow waar dadkiiyow idinku waxaa tihiin fuqaro ilaahay u baahan ilaahayna waa mid haniyoo kaaftoomo wa cidna markaas wax weya aan u baahnayn addoommuhu dhammaantood ilaahay way u baahan yihiin waxyaalaha aynu ugu sii baahida badannahay waxaa ka mid ah waxa weeyaan alhidaaya hanuunka ayaa ka mid a ah. inuu ilahayna hanuuniyo ilaahay in badina weydiisato weeye waynana dee weydiisanaa salaad kasta ugu yaraan ragxaadaheedu intay laaleegiin baynu ilaahay weydiisanaa inaana ihdina asiraat almustaqiim ilaahayow nagu toosi oo nagu hanuuni jidkaaga toosan hidaayadana culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa laba arrimood bay yay ka kooban tahay laba arrimood haddaad la timaado waad hanuunsan tahay waxay yidhahda culimadu markaa hidaaya waxaa la yihahdaa alcilmu annaafic waalcamal asaalix qofku inuu cilmi waxtar le barto kuna camal falo camal wanaagsanna uu la yimaado alcilmu annaafic waalcamal asaalix cilmiga naaficahina wuxuu yihi sheekh ilaali ibnu rajab raximah allah wa alcilmu almabniyu cala alkitaabi wasunna wa aathaari salafi lumma waa cilmiga ku dhisan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo aathaartii iyo raadadkii laga soo gaadhay salafkii iyo dadkii wanaagsanaa cilmiga naafici oo ka noocaasiy weeyaan camalka saalixiina waa ka laba arrimood koobsaday waa ka koobsaday alikhlaas walmutaabaca in ilaahay dartii camalka u samaysay nebi maxamed aad kaga dayatay sala allahu calayh wasalam hidaayadu waa ta noocaasiya weeyaan waxyaalaha loogu baahi badan yahay bayna ka mid tahay <clears throat> haddaad iska qaawanaato oona dhar haysanin laakiin aada hanuunsan tahay waxba ku yeeli maysa taas in misaan dhar haysan jirin oo markaas waxa weeyaan gaajoon jiray laakiin ahaa acizaau cala allahi subxaanah ilaahay kuwa ku culus soo rasuulku ma odhan sala allahu calayhi wasalam ruba ashcaa aqbara madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi la abarah badana oo badana mid markaa iska boodhaysan oo iska baasaasaysan oo markuu halkaa ka soo baxo albaabada laga xidho dadka qaarkood nin waa la moodayaan qaarkood nin dawarsan iyo moodayaan hadduu inan soo doono aan la siinaynin hadduu hadlo aan la dhagaysanaynin haddana low aqsama cala allahi laa barra hadduu ilaahay shay ku dhaariyo ilaahay shay ka dalbado ilaahay waa u samanfalaya waa u fulinaya mansilada iyo sharafta ilahay agtiisa uu ku leeyahay marka waxa weeyaan hidaayada iyo inaad toosnaato ta ugu muhiimsan inta noocaasi weeyaan waxaa kaleoo markaasi waxa weeyaan faqrada saddexaad ay tilmaamaysaa istiqnaau llahi can khalqih ilaahay kaaftoonida addoomihiisa uu ka kaaftoomay oo markaasi aanay addoomihiisu waxba usoo kordhinaynin waa faqrada ka bilaabmaysa innakum lan tabluguu durii fataduruunii addoommahaygii aniga gaari maysa inay dhibtaan abadi dhibtaan oo baldhib ay soo gaadhsiisaan be waxna ii tari kari maysaan aba markay waxay tartaani sidaasoo kale haddii aad qalbiga ninka ugu ugu alla ka cabsiga badan qalbigii nebi maxamed oo kale haddaad dhammaantii la timaadaan mulkiyayga waxba kusoo kordhin maysaan haddaad qalbiga ka ugu liita la timaada qalbiga shaydaanka iyo fircoon oo kale la timaadaanna mulkiyeyga waxba ka nuqsaami maysaan aniga waxay culimadu yidhaahdeen laa taziidu aacatu aayiciina fii mulkihi shaya kuwa ilaahay adeecaya mulkigiisa waxba kuma kordhiyaan walaa yunqisu alcaasuuna min mulkihi shaya kuwa ilaahay caasiyayana mulkigiisa waxba kama nuqsaamiyaan haddaad ilaahay caasido iyo haddaad adeecdo adunbaa naftaada anfacaya adun baana naftaadii wax u taraya marka naftaada ha dhibin ee naftaada wax u tarta markaa ku dadaal qodobka ku siixiga xiga waa qodobka tilmaamaya sicatu khazaa-in illaahi subxaana ilaahay khasaa-intiisa ay ballaadhan tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay haddii keenii u horreeyey iyo keenii u dambeeyey jin iyo insi la layskuu keeno garoon keliya mid walba wuxuu jecel yahay rabbigii u weydiisto hal shay oo keliya maaha waxa doontaad weydiisato waxa waxalla waxaad jeceshahay mid kastaana wuxuu jecel yahay uu siiyo maa naqasa dalika mimaa cindii ilaa kamaa yanqusu lmikhyatu idaa udkhila fi lbaxr ka nuqsaamin mayso taasi ilaahay mulkigiisa ilaa marka irbada bedela geliya waxay ka nuqsaamisa mooyaane irba haddaa soo qaadaad badegelisa maxay ka nuqsaaminaysaa sidaa aad awgeesa xataa dhibic kala soo baxdo dhibiceeda way ka siibanuun ay ku noqon unbadda haddana iyadoo murdugunbay kuu soo bixi doontaa uun oo wax soo ay soo qaadatayba aanay jirin haddaba irbadaasi waxay ka nuqsaamisay baddow waxba aan hayn waxbaba kamay nuqsaamin macnaheedu yahay ayaa mulkiga ilaahayna ka nuqsaamaya macnaheedu waa maxay ilahay mulkigiisa waxba ka nuqsaami maayaan si kasta oo markaas aad ilahay u barido si kastuu ilaahay kuu siiyo waxaad jeceshahay ilaahay mulkigiisa waxba ka nuqsaami maayaan ilaahay dee mulkigiisa wuxuu ku xidhan yahayba kun fa yakuun shayga inuu yidhahdo ahaw deedna uu ahaado shay ku xidhan kun fa yakuun mwaaligii buu dhammaanayaa dhammaan maayo ilaahay subxaana wa tacaala mulkigiisu saa u ballaarhan yahay bay kuu sheegaysaa haddana mulkigaa ilaahaya ballaarhan ballaarhan haddii addoommaha gacanta loo gelin lahaa loo dhiibi lahaa qaar qaarkood ay ku dhegi lahaayeen lagama fujiyeen waa markaasi hadda kunuusta aan dhammaanaynin sa ilaahay qur-aankaba ku sheegay qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi idan la amsaktum khashyata alinfaaq ilaahay subxaana wa tacala wuxuu le hadii ilahay khasanadiisa gacanta laydin gelin lahaa waa haysan lahaydeen waa ku dhegi lahaydeen idinkoo ka cabsanaya wax bixisana idinka dhammaato bili-aadanku waa noocaas xaaladiisu wax kastuu haysto daba ka warwar buu leeyahy laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaa adun adduunka addoon dul taagan dhammaantood isaga ayaa quudinaya waxay cunayaan waxay xidhanayaan iyo waxay ku nool yihiinba qodobka u dambeeya ee xadiisku uu ka warramayaa waxa weeyaan addoommaha ilaahay subxaana wa tacaala ana maraatiba alcibaadi calaa xasabi acmaalihim maraatibta addoommuhu ay leeyihiin inay tahay adba camalkoodu intuu leegyahay iyo camalka shaqaysteen siduu yahay camal saalixa ninkii shaqaystaa maalinta qiyaama uu farxi doonaa falyaxmad illaah baa leeyihi falyaxmad illaaha maxaa loo yidhi waaye adaba qofkii camal saalixa shaqaystay falyafrax bicamalihi maxaa loo dhan waaye camalkiisa ha ku farxo maxaa loo yidhi ilaahay ha u lianna almuwafiqa lilcamali asaalix huwa allah cidda camalka saalixa ku waafajisay waa ilaahay isagaana kuu fudaydiyey walowla allahu lamaa facalta hadduuna ilaahay jiri lahaynna waxamaad samayn karteen xalla waxaad qaban kari lahayd ma jirto abadan ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa markaasi ina hanuuninaya dadka muminiintu markay qiyaamaha tagaan waa ku odhanaya alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunnaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah waxay leeyihiin haddaan ilaahay baa mahad leh jidkan jannada ayaan ku socno nagu hanuuniyey oo aakhiro jidka jannada marka cagta la helaan markaase waxay leeyihin haddaanaan adduunkii ilaahayna soo hanuunin lahayn maanta jidka jannada cagta lamaanaan heleen marka ilaahay hanuunkii adduunka uu kusoo hanuuniyey natiijadiisii bay aakhiro markaa helayaan qofka marka isagu camalkii camal xun sameeya isaga waxaa la yidhi falaa yaluumanna ilaa nafsah naftiisa mooyaane yaanu cid kala canaananin aduu haddaad naftaada ku gardarooto dee adigu baa is canaananaya waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku siiyey awood aad camalka ku qabato aad iskaga dayso iyo iraado iyo doonis aad wax ku doonto wixii wanaagsanna aad ku doonto wixii xunna markaas waxa weya ad kaga fogaato marka waxa weeyaan arrinta noocaasiya waa in aada iyo aad eh, markaas waxa weeyaan loo loo ilaaliyo camalka saalixa inuu qofku la yimaado uu ku dadaalo camalkii xumaana inuu ka fogaado si aanay dhibi uga soo gaadhin maalinta qiyaame oo aanu uga murugoonin waayo xadiidka xadiidka ku xiga waa alxadiid alkhamis walcishruun can abi dar radia allahu canhu ana naasa min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama qaluu linabiyi ya rasuula allah rasuulka ilaahay ayay dad ku yidhaahdeen asxaabta rasuulka ka mid ah yaa rasuul allahi rasuulkii allow dahaba ahlu duthuuri bilujuur dadkii maalka u saaxiibka ahaa ajaradii bay la tegeen adduhuur waa jamcu dathr isla markaasina waa almaal ayaa looga jeeda adduhuur marka waa alamwaal yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli saan u tukanayno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saanu soomayno wayatasaddaquuna waxay la baxayaan bifuduuli acmaalihim camaladooda wixii dheeraada ee markaas waxa weyaan ka soo hadha wayatasaddaquuna waay waxay sadaqadaysanayaan bifuduuli amwaalihim maalkooda wixii dheeraada ee markaa xaajadooda iyo baahidooda kasoo hadha qaala dabeedna rasuulku wuxuu yidhi alaysa awalaysa allahu qad jacala lakum awalaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquun miyaanu ilaahay subxaanah wa tacaala ahayn min idiin yeelay waxaad sadaqadaysataan inna bikulli tasbiixatin sadaqa tasbiixad kasta ama subxaana allah kastoo tidhaahdaan sadaqa ayaa ku sugan wa kullu takbiiratin sadaqa allahu akbar kastoo tidhaahdaanna waa sadaqo wa taxmiidatin sadaqa taxmiide kasta ama waxa weeyaan alxamdu lilah kastoo tidhaahdaana waa sadaqo wa kullu tahliilatin sadaqa sidaasoo kale tahliil kasta oo laa ilaaha illa allah waa sadaqo wa amrun bilmacruufi macruufka oo markaas si aad fartaan sadaqatun sadaqo weeyi wa nahyun can munkarin sadaqa sidaasoo kale munkarka oo aad diideen ama munkar aad reebtaan waa sadaqo wa fii budci axadikum sadaqa midkiin waxa weeyaan waxa weeyaan shahwadiisa uu gudanayo ama reerkiisa la kulanka uu la kulmaya waa sadaqa buu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam qaaluu yaa rasuula allah waxay rasuulkii allow aya'tii aad axadunaa shahwatah midkaayama wuxuu la imanayaa shahwadiisii ilaahay ku abuuray wa yakuunu lahu fiiha ajrun deedna markaasuu haddana ajarka helaya qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam ara'aytum waxaad ka warantaan low wadacahaa hadduu dhigi lahaa shahwadiisaasi fii xaraamin meel xaaraana hadduu dhigi lahaa akaana calayhi wisrun dembi ma ka heli lahayo dembi dushiisa ma ka fuuli lahaa fakadaalika sidaasoo kale idaa wadacahaa marka uu dhigo fii xalaalin meel xalaala markuu dhigo kaana lahu ajrun ajar ayuu ka helayaa waayahay xadiidkan waa xadiidka markaasi abu dar radia allahu canhu rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa u yimid dad baa u yimid asxaabtiisa ka mid a riwaayaadka qaarkood ku kusoo aroray waxaa u yimid eh, fuqaraau lmuhaajiriin fuqaradii muhaajiriinta ayaa u yimid deedna markaase waxay ku dhahen rasuulka allow dahaba ahlu duhuuri bilujuur dadkii maalqabeenka ahaa waxay la tegeen darajooyinkii markaasi iyo ajaradii bay la tegeen sidaasoo kale markay hadalkaa rasuulka ku yidhahdeen sala allahu calayhi wasalam waxay u sheegeen camaladii iyagu ay qabanayeen inay la qabanayaan oo waxay yidhahdeen way soomayaan saan u soomayno way salaadayaan saan u salaadayno hase yeeshee iyagu waxay haystaan xoolo ay la baxaan annagu xoolo aan la baxna ma haysano sida riwaayadka ku soo aroortay yatasaddaquuna walaa natasaddaq yuctiquuna walaa nuctiq waxayba iyagu waxbay xoraynayaan waxaan xoraynana ma hayno waxbay la baxayaan waxaan la baxnana anagu ma hayno waayahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu u sheegay inay iyaguba heli karaan camallo ay ku gaadhaan kuwaas deedna wuxuu rasuulku u sheegay sala allahu calayhi wasalam inay la yimaadaan tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil inay la yimaadaan alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar inay la yimaadaan waxa sheegay rasuulku sala allahu calayh wasalam xataa ninku reerkiisa la kulanka uu la kulmaayo inuu ajar ka helayo haddii u niyaysto inuu markaas waxa weeyaan camal wanaagsan uu qabanayo camalshaaniyad wanaagsan hadduu ku galaa loo jeedaa qaaluu yaa rasuula allahi ayaati axadunaa shahwata waxaa midkaaya mashahwadiisii buu la imanayaa haddana ajar buu ka helayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi hadduu meel xaaraana dhigi lahaa sow dembi kamuu raaceen sidaasoo kale maadaamuu meel wanaagsan dhigay ajarkiisii ajar buu yadana ka helaya xadiidkan culimadu dhowr faaida ay ka qaataan xadiidkan riwaayaadkiisa qaarkood intaanan fawaaiddiisa sheegin waxaa markaasi ku soo aroortay in eh, dadkii ahluduhuurka ahaa ama maalqabeenka ahaa ay maqleen rasuulku talooyinkii uu siiyey fuqarada dabadeetana wixii rasuulku uu faray inay sameeyan iyaguna ay la sameeyeen tasbiixdii iyo tahliilshii iyo taxmiiddii iyo alamru bilmacruuf wanahi lmunkar intiiba haddana way sameeyeen dee ilintaasi qofna lagama joojin karayo wax maal ku xidhan maaye kadibna rasuulkay kusoo noqdeen markaas yee rasuulkii alla walaalahayo camalkii aad noo sheegtay way maqleenoo iyaguna way sameeyeen rasuulku muxuu ku uhi sal lla alay slam dalika fadlu yu'tiihi man yashaa kaasi waa dheeraadkii ilaahay uu bixinayayo cidduu doona ayuu ilaahay siiyaa waayo xadiidka markaasi waxa weeyaan waxaa laga qaadanayaa fadlu dikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisa iyo fadliga iyo dheeraadka uu leeyahay waayo dadkii ahlu duhuurka ayay ah la baxayeen maalkooda dadkii fuqarada ah waxay ku gaadhayaan hadday ka badsadaan dikriga markaas oo ay dikri fara badan akhriyaan sidaasoo kale xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa waxaa la yidhaahdo hubuut lqiyaas qiyaasku inuu yahay wax sugan oo sax ah bacdulculamaa baa diiday qiyaaska waxa la yihahdo laba shay in layskaga qiyaas qaato oo yidhahda qiyaasku daliilada shareecada islaamka la daliishada ka mid ma aha xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista loo daliishaday qiyaasku wax sugan oo saxa inuu yahay daliilada la daliishadaa waa afar baa ugu muhiimsan waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo ijmaaca iyo qiyaaska marka alqiyaas asaxiix oo shuruuddiisii dawsulfiqiga lagu dhigan jira waa dhigan doontaan insha allahu ye qiyaaskaas markaasi qofkii la yimaada inuu sax yahay halkee laga daliishanayaa waxaa laga daliishanayaa inuu markuu rasuulku dhi oo fii bidci axadikum sadaqa badci iyo budcina waa loogu dhawaaqi karaa baa layihi bada in la kordhigo iyo bada in la godo labadu way ku banaan tahay wa fii badci axadikum waa odhan kartaa wa fii budci axadikumna waa la odhan karaa waayahay rasuulku sal alla alay slam wuxuui ninku hadduu shaawadiisii meel xun dhigo siduu dembi uga heli lahaa ayaa markuu meel xalaala u dhigana ajar uu uga helayaa labadaa shay baa laskaga qiyaas qaatay labadaa shay markaa iska qiyaas qaadasha laskaga qiyaas qaadanaya waxay sheegaysaa inuu qiyaasku shay la daliishan kara uu yahay maadaama nebi maxamed ba u daliishaday calayhi asalaatu wassalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa ana ahla aduthuuri idaa axsanuu atasarufa fii maalihim afdalu min alfuqaraa dadka ahlu duthuurka ee maalqabeenka ahi inay ka fadli badan yihiin dadka fuqarada ah hadday maalka say ugu tasarufayaan wanaajiyaan ana ahla aduthuur idaa axsanuu atasarufa fii maalihim afdalu min alfuqaraa fuqarada iyagaa ka fadli badan waa haddii ay wanaajiyaan camalkooda ay maalkooda markaas ku qabanayaan iyo maalkooda say e, markaa u hagaajinayaan inay u ka khayr badan yihin baa laga qaadanayaa walihaada culimmadu waxay yidhahdeen fuqaradu waa naaqisu ddiin diintoodii waxbaa ka nuqsaansan marka la eego dadka ahluduhuurka si wanaagsan diintoodii ugu dhaqmaya ee maalkoodiina si fiican markaasi waxa waxaw u dhaqaya ilaahayna subxaana wa tacaala jidkiisa eh, ku toosan kuwaas baa ka khayr badan marka la qofkaas waa naaqis diinna macnaheedu maaha inay diintiisu kala bar tahay ama ay kala dhiman tahay ee waxaa loo jeedaa dadka qaarkood marka loo eego ayuu ka hooseeyaa darajo oo diintiisii markaa intaasaa ka maqan oo ka nuqsaansan dadka fuqarada ahi ma hayaan waxay la baxaan soo maaha kuwii markaasi waxa weeyaan xoole haysteen waxay la baxaan bay haystaan intan ay la baxayaan diintoodii way la dheer yihiin kuwa eh, markaa ahluduhuurka ahi kuwa fuqaradin intaasi way ka maqan tahayo way ka nuqsaansan tahay waa dumarka markuu rasuulku yihi waa naaqisaatu caqlin wa diin caqligooda nuqsaan baa ku sugan diintooda nuqsaan baa ku sugan macnahoodu ma inay diintoodu kala bar tahay marka taragga loo eego laakiin sw rasuulku ku fasiray sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey nuqsaan ddiin gabadhu marka markaasi caadadu xaaladda caadada ay ku jirto in salaadiina ay ka fadhiisanayso soonkiina aanay soomaynin ninkiina labadan wuu sii wadayaa dabadeetana wuxuu la dheeraanayaa camalkii saalixa ahaa ee iyada ka nuqsaamay muddadaasi qaban weyday ayuu la dheeryahay baa loo jeedaa laakiin maaha gabadh kasta nin kastaa waa ka diin fiican yahay saa looma jeedo ama uu ka caqli badan yahay intaasoo dumara oo boqolaal ragga ka mid a ka caqli badan baa jira rasuulkaa baa yihi sala allahu alayh wasalam kamula min arijaali min alrijaali kaiir walam yakmul min annisaai ila arbaca afar dumarka ka mid a dhammaystirmay buu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam oo khadiijo iyo faatime iyo ay ka mid ahaayeen waayahay haddaba kuwaa dhammayska tirmay boqolaal ragoon dhammaystirnay bay ka khayr badan yihiin oo shaki la-aana marka afraadda laysku eegaiyo marka cumuumka laysku eegana way kala duwan tahay marka naaqisu caqli wa diin marka la leeyahay say ibnu xasam iyo imaamu lqurtubi iyo iyo keyrkood ba ay tilmaameen imaamu nawowi iyo keyrkoodba waxay yidhahdeen alaysaan waxaa loo jeedaa camalkii saalixa ahaa ayaa diin lagu sheegay wuxuu leeyahay naaqisu caqlin wa diin amalkii saalixa baa diin lagu sheegay sidaa darteed camalkii saalixaa ee muddadaa ay ka maqan yihiin ayay raggii camalkii saalixaa sii wadayaan iyagu oo wax ka hor joogsaday aanu jirin tayla dheeryihin markaasi waa taasi weeyaan marka fuqarada sidaasoo kale iyagana dadka aqniyadii way la dheeryihiin intaa in leeg bay la dheeryihiin waayahay wuxuu sheekhu mar labaad aan dul marno can abi dar abi dar waxaa laga wariy radi allahu canhu ilahi raalliha ah ka noqday ana naasan min asxaabi rasuuli illaahi dadkaasoo min asxaabi rasuulillahi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mid ahay qaaluu inay yidhahdeen linabi nebiga ay ku idhahdeen yaa rasuulullahi rasuulka allow dahaba ahlu duhuuri bilujuur dadkii maalqabeenka ah waxay la tegeen ajaradii yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii saan u tukanayno wayasuumuuna way u soomayaan kamaa nasuumu saan u soomayno wayatasaddaquuna waxay la baxayaan bifuduuli amwaalihim maalkooda wixii dheeraad ka noqda qaala walaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquun miyaanu ilaahay idiin yeelin waxaad sadaqadaysataan buu rasuulku uhi sala allahu caleyh wasalam ina bikulli tasbiixatin sadaqa waxaa idinku sugnaatay tasbiix kasta sadaqaa idinku sugnaatay wa kulli takbiiratin sadaqa takbiir kastana sadaqa ayaa idinku sugnaatay sidaasoo kale wa kulli tahliil eh, taxmiidatin sadaqa sidaasoo kale waxa weeyaan taxmiid kasta iyo alxamdulilah kasoo tiraadaan sadaqa ayaa idinku sugnaatay wa kulli tahliilatin sadaqa tahliil kasta ama laa ilaaha illa allah kasoo tiraadaan sadaqa ayaad ka helaysaan wa amrun bilmacruufi sadaqa wanaagoo dadka fartaan waa sadaqo wa nahyun can munkarin sadaqa xumaan dadka aad ka reebtaan waa sadaqo wa fii budci axadikum sadaqa midkiin markaas waxa weeyaan reerkiisa la kulanka ula kulmaya waa sadaqa budciga waxaa la yihahdaa waa xubinka taranka taranka ayaa budciga sidiisa alsha marka luuq ahaan looga hadlayo oo waa kuwa culimadu tilmaama markaasi alaslu fi labdaaci alxurma asal waxa u ah xubnaha taranka inay xaaraan yihiin alsha aan la banaysan karin ilaa in idan iyo ogolaansho shaaric oo xaggiisa ka yimid mooyaane lagu banaysto walaslu fi labdaaci walluxuumi walnafsi walamwaali lilmacsuumi taxriimuha xataa yajia alxilu waa kii imaamu sacdi qawaacidkiisa ku odhan jiray walaslu fi labdaaci markuu leeyahy markaasi alabdaac waa maxay wuxuu ka wadaa markaasi alfuruuj alesha inay xaaraan tahay ayaa looga jeeda marka fii budci axadikum macneed waa maxay midkiin markaasi waxa weeyaan la kulanka uu la kuma ama uu tegidda uu taga reerkiisa sadaqa ayuu markaasi waxa weyaan ka helaya waxay yidhahdeen markaasi ayati axadunaa rasuulka allow midkaaya miyuu la imanayaa shahwadiisii wa yakunu lahu fiiha ajrun deedna ashar buu haddana ka helayaa qaala wuxuu yidhi ara'aytu maxaad ka warantaan low adacaha hadduu dhigi lahaa fii xaraamin meel xaaraana ah hadduu dhigi lahaa akaana calayhi wisnu dembi ma ka fuuli lahaa fakadalika sidaasoo kale idaa wadacaha markuu dhigo fi lxalaali meel xalaala markuu dhigo kaana lahu ajrun ajar buu ka helayaa rawaahu muslim xadiidka ku xiga xadiidu abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kulu sulaama min annaasi calayhi sadaqa kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka ka mid ah calayhi sadaqa sadaqa ayaa markaasi dushiisa ahaatay xubin kasta sadaqa ayaa laga doonaya kullu yowmin maalin kasta oo tatlucu fiihi shams cadeeddu ay soo baxdo tacdilu bayna itnayni sadaqa laba qofood cadaalad u samaysaa waa sadaqo wa tuciinu arajula ninka inaad ku caawiso fii daabatihi daabadiisa alishaan neefkii u watay ama gaadhigii uu fuulayay inaad ku caawiso oo fa taxmiluhu calayha isaga intaad qaaddo ama aad caawiso aad fuushiiso aw tarfacu lahu calayha mataacahu sadaqa ama alaabtiisii intaad u qaaddo aad u saartaa waa sadaqo aw tarfacu ama aada u qaaddo lahu isaga calayhaa daabadda korkeeda markaasi aad ugu qaaddo mataacahu alaabtiisa sadaqatun sadaqo weeyi waalkalimatu ayibatu kelmadda wanaagsanna sadaqatun sadaqo weeyi wa kullu khudwatin tallaabo kasta oo tamshiiha aada u socoto ila asalaati xagga salaadana sadaqatun sadaqo weeyi wa tumiitu aladaa cani alariiq waddada oo aad ka leexisa dhibtuna sadaqatun sadaqo weeyi rawaahu lbukhaariyu wa muslim waayahay mar labaadaan dul marro can abi hurayra abu hurayre waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka ka mid ah calayhi sadaqatun dushiisa sadaqa ayaa ahaatay kullu yowmin maalin kasta oo tatlucu fiihi shamsu cadeedu ay soo baxdo tacdilu bayna ithnayni sadaqa laba oo cadaalad samaysa maalintaas waa sadaqo wa tuciinu rajula ninka inaad ku caawiso fii daabatihi shayga uu wato faraskiisa awrkiisa waxa weeyaan gaadhigiisa deedna fataxmiluhu calayha aad qaaddo qofkiioo gaadhiga dushiisa aad saarto ama daabadiisii ama aad caawiso si uu fuulo aw tarfacu eh, aw tarfacu lahu calayha mataacah aw tarfacu ama aad u qaaddo lahu isaga calayhaa daabadda dusheeda mataacahu alaabtiisa sadaqatun sadaqo weeye alaabtiisa calashaan inaad u saarto eh, gaadhigiisa iyo daabadiisu waa sadaqo waalkalimatu ayibatu sadaqa kelmaddan wanaagsanna waa sadaqo wa bikulli khudwatin tallaabo kasta oo tamshiiha ila salaati salaada xaggeeda aad ugu socotaana sadaqatun sadaqa weeyi wa tumiitu ladaa ka leexinta dhibaatada laga leexiyo can iariiqi waddada laga leexiyaana sadaqatun sadaqa weeyi alimaata waa ka leexin aladaana waa wixii dadka dhibayay baa loo jeedaa ee qodax iyo markaas waxa weyaan qaruurad iyo wixii la halmaaliye leh waayahay xadiidkan rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay xubnaha bini aadanka dhammaantood aroortii inay markaasi u abariistaan iyagoo sadaqo lagu leeyahay waxaana xadiista qaarkood kusoo aroortay xubnaha bini-aadanku inay yihiin saddex boqol iyo lixdan xubnood ayaa xadiista qaarkood kusoo aroortay oo marka mafaasiisha jidhka oo dhan la tiriyo cilmiga xadiidkiina taa waa ka markhaati kacayo dhakhaatiirtu markaasi jirka bini-aadanka takhasuska ku lihina waa sheegeen macnahaas inuu sidaa uu rasuulku u sheegay sala allahu calay wasalam inay tahay marka maalin walba maxaa lagaa doonayaa saddex boqol iyo lixdan sadaqa lagaa doonaya waa sadaqooyin fara badan soo maaha marka haddaa subxaan allah alxamdulillah badiso way kaa gudaysaa haddii kaleod markaa taa kari weydana rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam laba ragcadood oo duxada la tukadaa waxaasoo dhan ba inay kaa gudayaan <clears throat> laba ragcadood oo keliya oo aad duxada tukato ayaa waxaasoo dhan bay kaa gudaya markaa labada ragcadood duxada un ilaasho ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadaasi markaasi waa kaa gudi doonaa camaladan kale ee la sheegayna waa fadiila iyagana markaas waxa weyaan farabadi xadiidku dhowr qodob buu markaas waxa weyaan u qeybsan yahay qodobka qodo koobaad waxa weeyaan markaasi qofka muslimka ah in la caawiyaa inay sadaqo tahay dadka muslimiinta inay caawiyaan waa ka rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam halkan si xadiiska inoogu yaala tacdilu bayna اثnayn sadqa wtuciinu الrajula fii daabatihi fataxmiluhu calayha aw tarfacu lahu calayha mataacahu sadaqa qofka inaad laba qof oo ishaysta heshiisiiso oo cadaalado ku kala saarto inaad markaasi waxa weeyaan daabadii qofka alaabtiisa ku caawiso u saarto ama isaga laftiisiiba aada fuushiiso waa sadaqo waa markaa dadka muslimiinta inay iscaawiyaan baa ku jirta wuxuu rasuulku yihi ilaahay yihi subxana wa tacaala wa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan isku kaalmaysta alla cabsiga iyo wanaagga marka waa icaanadii walaalkaaga aad caawinaysay axaadiista qaarkood waxaan ku arki doonaa isagoo rasuulku tilmaamaya sala allahu alayh wasalam wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay addoonka wuxuu caawiyaa inta uu walaalkii caawinayo sidaas oo kale rasuulku wuxuu yidhi man kaana fii xaajati akhiih kaana allahu fii xaajatih qofka walaalkii baahidiisa u guda isagana ilaahay baa baahidiisa guda marka way haddaad doosaya inuu baahiyaaga gudo dadka baahiyooda inaad guda isku day haddaad baahiyaha dadka iska iska xijaabto dadkan xolo qabataba diidana adna ilahay waxba kula qaban maayo subxaana wa tacaala waa ka rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofka mulki qofka ilaahay meel u dhiibo mansib deedna faxtajaba duuna raciyatihi duuna khallatihim waxaajatihim iska dadka dadkaa racyadaa iska xijaaba baahidoodii iyo xaajooyinkii ay lahaayeen ixtajaba allahu eh, canhu duuna xaajatihi wa khilatihi bu rasulku uri sal la alay slam o kama qaala calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu iska xijaabay isagana baahidiisii iyo xaajadii buu isagana iska xijaabay ilahay subxana wa tacaala marka ha noqonin kelidii noolaha noqon ee waxa weeyaan dadkii la noolow dadka markaasi waxa weyaan caawi sida adigu ugu baahantay in lagu caawiyo markay azamaadka iyo dhibaatooyinku ku haystaan haddii kale waxaa noqon doontaa un kamaa tadiinu tudaan hadba saad u dhaqanto unba adigana lagula dhaqmi doonaa marka waxa weeyaan dadka caawintooda ku dadaal faqrada labaad waa faqrada tilmaamaysa in hadalka la wanaajiyo alkalimatu ayibatu sadaqa kelmadu wanaagsan inaad tidhaahdaa waa sadaqo ilaahay baa yidhi waquuluu linnaasi xusna dadka hadal wanaagsan ku dhaha markaad hadlayso hadalka ka ugu wanaagsan dooro saan horeba idinku sheegay qofka had jeer waxaa lagu kala soocaa inuu wax qof nool u yahay hagaagsan iyo inuu qof liita uu yahay waa hadalkiisa uun hadalkiisunba qofka kala sooca waana macruufta noocaasi waa zuhayr ibnu sulma abaa wuxuu odhan jiray raximah llah zuhayr ibnu sulma jaahili buu ahaa muu ahay nin muslima ayaa waxa markaasi wuxuu yidhi wakain taraa min saamitin laka mucjibin ziyaadatuhu wa naqsuhu fi takalumi badanaa mid aamusan oo intuu yaamusay ku yaabgeliyey laakiin markuu hadlo inuu sii ziyaadayo inuu waxba yahay noqdaa hadalkiisa un ay ku xidhan tahay lisaanu lfataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa ilaa suuratu laxmi waaddami wuxuu ihi qofka carabkiisa iyo qalbigiisuu qofku yahay waa maalinta horan waad ii sheegaan fili hadalkaas wuxuu ihi markaasi lisaanu lfataa nisfun qofka had jee carabkiisu waa kale barhkii wa nisfun fu'aaduhu barhka kalena waa qalbigiisa falam yabqa ilaa suuratu laxmi waaddami may soo hadhin ilaa suuradaha hilibka iyo dhiigga iyo lafaha ka koobanoo waxa la waxay tahay aan la garanaynin mooyaane wax kale may soo hadhin maalintaad dhimato ee jirkaagu keliya uu soo hadho carabkaagii uu qalalo qalbigaagiina uu istaago waxaa la yidhahda meydka inaga qaada jirkaaga cidna waxba kuma taransato laakiin intaad hadlayso ee qalbigaaguna markaasi waxa weeyaan uu shaqaynaya carabkaagiina uu hadlayo intaasaad qof tahay laakiin haddaad taa iska hagaajin weydo oo carabkaagii toosin weydo qalbigaagi in hagaajin weydo inaad dhimataabaa kuu roon taasaa marka qaarkood kuu roon marka kelmadda ayibka ee wanaagsan weligaa ku dadaal taasaa kor kuu qaadaysa nin jira kaa dhigaysa haddii kale taasaa ku halaagaysa carabkan yar aynu ku dhex jiraa marna dadka u halaagaa marna uu badbaadiyaa saynu xadiista kale markaas soo socto ku arki doono waayahay waxaa kaloo kusii jirta markaasi salaada socodkeeda markaasi haddaad badiso tallaabo kastood u qaadaba in markaas sadaqa lagaa siinayo tallaabooyinka salaada loo loo alesh xaggeeda loo qaadayo rasuulku wuxuu sheegay taad kor u qaadana in darajo kor lagugu qaadayo taad dhigta in dembi lagaga masaxayo macnaheedu markaas waxa weeyaan intaa sii socotoo dhanba maadaama salaadun u soo baxday wax kaloo soo bixin aanay jirin in darajadaadiina kor socoto isla markaasina dembiyadaadina hoos u socda inay kaa go-ayaan laakiin waa inay noqoto shardiga rasuulku sheegay laa yunhiduhu ila asalaa salaad mooyaane wax kale may soo kicin haddaad sheekooyin kale u socotay oo lagugu garabeedaa un masaajidko ku leexatay uun intaaad kusoo leexatauunbaa tallaabooyinkeeda ajarkeeda leedahay laakiin soo socodka kale ma lihid ubay ibnu kacab wuxuu yidhi nin baa jiray buu ihi waqtigii rasuulka aanan garanayn qof gurigiisa masaajidka rasuulka uga fog haddana laa tukhti'uhu salaatun waaxid salaad keliya oo gafta aanay jirin salaad kasta uu taagan yahay uun markaasaan waxaan ku nidhi buu yidhi low ishtarayta ximaaran tarkabuhu fi ramdaai wa fi dalmaa haddaad iibsan lahayd dameer aad markaasi xilliga mugdigaa ah soo raacdo oo soo fuusho xilliga cadaadu kulushahayna dhulka kuleylkiisa aad kasii fuusho way fiicnaan lahayd markaasuu wuxuu ku yidhi markaasi wallaahi laa yasurunii an akuuna ilaa janbi lmasjid anuu ma jecli buu hi masaajidka xataa agtiisa inaan soo dego taasi ima faraxti gelinayso ini uriidu an yuktaba lii mamshaaya ila asalaati wa mamshaaya ilaa ahli waxaan jecelahay buui markaas in lay qoro salaada socodkaan soo socdo iyo ehelkayga noqoshada dib aan ugu noqonayaba in lay qoraa baan doonaya rasuulkaa sala allahu alay slam loo sheegay wuxuu hi qad jamaca allahu laka dalika kulli ilaahay waxaasoo dhanba wuu ku jamciyebu rasuulku uhi sala allahu alayh wasalam marka tallaabada masaajidka inaad badsataa way fiicantahy hadduu masaajidku kaa fog yahayna asharkuu kuusii kordhayaa laakiin waxaad iska ilaalinaysaa marka halka la marayo inaad salaad tallaabooyinka kordhiso masaajidkii kugu dhawaa intaad weydaarato kuwa fogfog aad doonato taasi sax maaha iyadu sideedaba cibaadada ajarkeeda ee aan idhaahdo mashaqada cibaadada ku dhex jirta ayaa ajar laga helaa laakiin mashaqa adigu aad raadsatay ajar lagama helo mashaqada haddaad u raadsato waa ka ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illaah famaa racawha xaqa ricaayatiha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuui waa rahbaaniya dadka intay ka dhex baxaan bay goosan jireen meel inta kaniisa ka dhistaan bay ku cibaadaysan jireen eh, ahlu kitaabkii hore annagu kumaanaa waajibin buui waa bidcayo way la yimaadeen ibtadacuuha oo rahbaaniyatan ibtadacuuha waa bidcayo way samaysteen bu ilah yihi subxana wa tacaala haddana famaa racawhaa xaqa ricaayatiha ilaalintii u baanay haddana ma ilaalin bu ilah yihi subxaana wa tacaala markaa shayga masaajid haddii ad doonaysa ku tukato ma masaajidka kugu dhow buuxsan oo ka ka maaran jamac mise masaajidku weli uu banaayo jamac buu u baahan yahay ma dhaafi kartid rasuulkaa yihi sala allahu calayh wasalam walyusalli bilmasjid aladii yaliih qofku ha ku tukada masaajidka soo xiga isaga soo xiga masaajidka adiga kusoo xiga inaad ku tukato weeyaan ku kaasha inaad doonataana adigoo ujeeddadaadu ay tahay keliya tallaabooyinkan badinaya sax maa taas iyadu haddaa masaajidka waxyaal kale uga tegaysa maan garan oo haddaad masaajidka uga tegayso tusaalaha macaasi ka jirta ama bidac ka jira bidcooyin ka jira waxyaala kale adda uta tahdid waa masale kale oo sideeda in loo eego u baahan masaajidka waxaad uga tegaysa in sidiisa loo xaqiijiya u baahantay taasi laakiin masaajidka haddaad uga tegaysa un keliya wuu ii dhow yahayo tallaabooyinkaa yaraanaya taasi sax maaha masaajidka kusoo xiga isaga xaq kuu leh waana xaqii jaarku kugu leeyahay isagana jamciisa la buuxinaya meel fog markaas waxa weeyaan la tegi maayo sidaasoo kale <clears throat> waxaa la sheegay in wadooyinka laga leexiyo dhibta iyadana inay sadaqo tahay wali waa sadaqo weyn rasuulku sala allah alay wasalam wuxuu sheegay baynamaa rajulun yamshi biariiqin id wajada qusna shawkin fa akharahu fa shakara allahu lahu fagafara lah ninbaa isagoo socda wuxuu arkay geed waddadii soo galay laantiisa ay soo gashay deedna uu ka leexiyo uu ka hagaajiyey ilaahay waa u mahadnaqay waa u dembi dhaafay riwaayadka qaarkood waxaa kusoo aroraya fa adkhalahu ljanna jannadu ilahay ku geliyey waa laan uu waddada ka hagaajiyey marka haddaad niyad wanaagsan waddada kaga hagaajiso riwaayadka qaarkoodi xadiidku waxay sheegayaan inuu yihi la unxiyanna haada laa yudi lmuslimiin laa tu'di almuslimiin ka leexiya oo ka leexiya laantan waddada si aanay muslimiinta u dhibin ujeeddadiisu markaa inuu muslimiinta dhibta ka leexiyo ilaahay waa ugu mahadnaqay dembigiisiina waa ku dhaafay janno waa ku geliyey marka haddaad dadka wada aragto waddadii iyadoo dhibitaallo ha iska dhaafine intay suurtagal ku tahay inaad ka qaadda adna waxba ku yeeli mayso ajar badan oo ad ka heli haddaad maanta aragto geed geeran waa laantii inta la soo gooyo waddada la dhigay ood ogtahay hadduu gaari soo maro inuu taayirka ka daloolin doono qodaxda yar ka yar ururiyo waddada dhaac uga leexi ajar bay ku tahay waxna ku yeeli mayso qaruurada ku jajabay baad aragtay yar ururi intaad ka ururin karto ka leexi waddada dadkiina waad caawinaysaa adiguna ajar weyn ayaad markaas wax weyaan goosanaysaa taasina waxaynu ka faaidysanaysa ka faaidaysannaa xahu lislaami calaa takaatufi lmuslimiina fi kulli xaal islaamku dhiirigelinta uu dhiirigelinayo dadka muslimiinta dad isku duuba inay noqdaan mar walba oo midba midka kale u caawinayo kii waddadan soo mari lahaa adigu garanmaysid kuu yahay adoon garanayn baad haddana waddada usii hagaajinaysaa oo lagu dhiirigelinaya wadda usii hagaajiso wuxuu rasuulku sheegay sala allahu caleyh wasalam dhibta oo waddada laga leexiyaa inay iimaanka laamihiisa laan ka mida ay tahay oo waa kay rasuulku uhi sala allahu بضع وسبعون شعبة وفي رواية سبعون شعبة ستون شعبة رسول أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق dhibaatada oo waddada laga leexiya waa shucbatun min shucab aliimaan laan laamaha iimaanka ka mida weeye sidaa darteed ku dadaal marnaba inaanad ka tegin wax waddada yaalla oo marka aanad ka faaruqin adoon ka leexinin waayahay xadiidka ku sii xiga xadiidu nawaas ibni can inawaas bni samcaan radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal saxaabiga ilaah nawaas ibnu samcaan radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqde qaala wuxuu yidhi albiru xusnu lkhuluq biriga iyo wanaaggu waa xusnulkhuluq ama akhlaaqad wanaagga weeye walimu dembiguna maa xaaka fii nafsik wixii naftaada xagta weeyaan wa karihta aada karaahiyeysato an yatalica calayhi annaas dadku inay kugu daalacdaan oo markaas waxa weye ay kugu ogaadaan shayga aad karaahiyeysato dadku inay kugu kugu arkaan o kugu markaas waa kugu daalacdaan kaas ayaa markaas waxa weeyaan dembigiiba rasuulku sala allahu alay wasalam rawaahu muslim waxaa kaloo markaasi waxa weyaan daba taala riwaayad kale kolay kitaabka inaan hayaamo qorayo laakiin riwaayad kale ayaa daba ooli jirtay oo ahayd riwaayaddii markaasi waabisata ibnu macbed radia allahu canhu qala ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala jiئta tasأl can اlbir qultu nacam qala istafti qalbak albiru maطma'anat ilayhi اnnafsu واطma'ana ilayhi اlqalbu wاlإثmu maa xaaka fi nafsika wataradada fi اsadri wain aftaaka الnaasu waaftowk xadiiثu xasan rawaynaahu fi musnaday اlimaam axmed ibni xambal raximah اllah wdaarimiyi biisnaadi xasan waayahay waxaa markaasi xadiisku uu tilmaamayaa qeybtiisa hore albiru xusnu lkhuluq biriga iyo wanaagu waa akhlaaqad wanaaga walimu dembiguna maa xaaka fii nafsika wixii naftaada xagta weeye naftaanay ku xasilin baa loo jeedaa wa karihta aada nacdo an yaطalica calayhi nnaas dadku inay kugu daalacdaan riwaayad dambena waxay tilmaamaysaa waabisat ibnu macbad baa wuxuu yidhi ataytu rasuula llahi rasuulka ilaahi baanu imid sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulfaqaala rasuulkii baa wuxuu yidhi atayta waxaad ji'ta waa timid tas'alu can ilbiri adigoo wanaag ay weydiinaya soo maaha rasuulku wuxuu ku leeyahy waabisaa waabiso waxaad u timid adoo wanaagay iga waraysanaya soo maaha qultu nacam haa baan ku uhi buu rasuulkii allow fa qaala wuxuu igu yidhi istafti qalbak qalbigaaga fatwo weydii qalbigaaga unba u wuxuu dareemaya qalbigaagu albiru maطma'anat ilayhi nafsu biriga iyo wanaagu waa waxa laabtaadu ay ku xasisho naftaadu ay ku xasiloonaato waطma'ana ilayhi alqalbu qalbiguna uu ku xasilo walimu dembiguna maa xaaka fi nafs waa wixii nafta xagta wataradada fi sadr laabtaadii qalbigaagana kusoo noqnoqda maxalaalba maxaaraanba ma iska daysaa ma samaysa shayga kusoo noqnoqda wain aftaaka annaas waa aftow dadku haba kuu fatwoodaan oo a kuu fatwoodaani waxa weeyaan qalbigaagu saa uu kuu sheegaya ayaa saxa waayahay mar kale aan ku celiyo ataytu rasuul allahi rasuulka ilaahi ayaanu imid sala allahu alayhi wasalam faqaala rasuulku wuxu uhi ji'ta tas'alu can ilbir waxaa timid adoy weydiinaya wanaagga qultu waxaan idhi nacam haa faqaala wuxuu uhi istafti qalbak qalbigaaga warayso albiru wanaagu matma'anat ilayhi nafs waxay naftaadu ku xasisho weeye ama naftu waxay ku xasisho weeyaan waطma'ana ilayhi alqalb qalbiguna uu ku xasiloonaado walimu dembiguna maa xaaka fi nafsi wixii nafta xagta weeye wataradada fi sadr laabtana kusoo noqnoqda wain aftaaka annaasu aftowk dadku aba kuu fatwoodaan oo waxyaalaha kuu sheegsheegaanbe waayahay xadiidka markaasi xaaka macneheedu waxa weeyaanun bimacnaa taradada bay la macnatahay waa tan hore unbay isku macna dhow yihiinun culimada qaarkoodna waxay waa min alxakiyo xakiga waxaa la yihahda xoqashada qofku markuu shayga xoqanayo markuu jirkiisa xoqanayo marka xoqashada jirkaaga aad xoqanayso meel baad xagaysaa soo maaha oo wixii naf naftaada xaganaya ee naftaada markaas waxa weeyaan aanay naftaadi jeclaysanaynin xadiidka markaas waxa weeyaan fawaaid fara badan baa ku sugan faa koobaad ee xadiidka ku sugan waxay tahay fadlu xusni lkhuluq xusnulkhuluq iyo akhlaaqada wanaagsani fadliga uu leeyahay waayo birigii iyo wanaagii o dhan ba akhlaaqadda wanaagsan baa lagu soo ururiyey albiru xusnu lkhuluq biriga iyo wanaaguba waa akhlaaqad wanaag waayo akhlaaqadda wanaagsan labay koobsanaysaayo waa xusnu lkhuluqi maca allah iyo xusnu lkhuluqi maca alkhalq ilaahay si wanaagsan loola dhaqmo adoomina si addoomihiisana si wanaagsan loola dhaqmo waxaa kaloo xadiidka dambe ku sugan calamun min aclaami nubuwa calaamad ka mid a ah calaamadaha nebinimo oo waabisa markuu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam isagoo markaa doonay inuu su-aal weydiiyo isagoon su-aashiiba weli weydiin ayuu rasuulku u sheegay wuxuu u yimid uu kuuri ji'ta tas'alu can ilbir waxaad u timid soo maa inaad wanaagga iga waraysato isagoon rasuulka aan u sheegay isaga wuxuu doonayo ayuu rasuulku waa u sheegayba inuu ilaahay ilaahay uga sii warramay ayay taasi inoo sheegaysaa marka waa calamun min aclaami nubuwatihi sala allahu calayhi wasalam yahay waxaa kaloo laga qaadanaya ana min ala min calaamati albir iطmi'naanu nafsi waطmi'naanu lqalb calaamadda lagu garto shaygaas shay wanaagsan inuu yahay inay naftaada iyo qalbigaaguba ku xasilaan waa calaamadaha lagu garto shaygaas shay wanaagsan inuu yahay waa yahay calaamadda lagu garta inuu shaygaas shay xun yahayna waa maxay waa weya markaasi an an yataradada fi sadr walaa taطma'ina ilayh inuu laabta kusoo noqnoqdo isla markaan aanad ku xasilin taana iyadana markaas waxa weeyaan imi tahay fahmaysaa waxaa kaloo markaas culimadu ay yidhaahdeen xadiidka markaas waxaa laga faa'idaysanayaa qaacido tidhaahda eh, waxay yidhahdaan markaasi qabul waxaa la madaaru qabuuli اlxaqi cala alistidlaal laa cala alishtihaar waxaa la yidhahdaa qabuulka xaqa la aqbalaya wuxuu ku dul wareegaa daliil in loo hayo laakiin siduu ku caan baxay looma daliishado shay haddii markaas waxa weyaan lagu yidhaha wallahi dadka bedidoodaba saas bay sameeyaan weligayaba saasaanu samayn jirnay taasi daliil noqon mayso shaygaas inuu sax yahay yahayna sheegi mayso waana qaacido shaytaaniya in la yihahdo weligayaba saasaa la samayn jiray se ilahay buu qur-aanka ka sheekeeye subxaana wa tacaala ilahay qur-aanka dhexdiisa muxuu ku yidhi marka lagu idhaahdo diinta u kaalaya waxay odhan jireen markaasi maa samicnaa biha naxnu walaa aabaauna annaga iyo aabayaashu midkaan imaanaa maqal waxay odhan jireen mararka qaarkood innaa wajadna aaba'ana calaa ummatin wa innaa calaa aathaarihim muqtaduun aabbayaasha ayaanu ka soo gaadhnay diin iyagoo haysta raadkoodin baan annagu haynaynaa uun mar kale ilahay wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala innahum alfaw aabaa'ahum daaliin aabbayaashoodii lunsanaa unbay iska raaceen iska daba uun fahum calaa aathaarihim yuhracuun raadkoodii bay daba guclaynayaan daba cararayaan taas sax maaha waa dariiqii gaalada iyo shayaadiinta taas ta saxdii waxa weeyaan ma daliilu calaa hadihi lmas'ala markaasi asalku waxay culimmadu leeyihiin madaaru qabuuli ilxaq cala alistidlaal laa cala alishtihaar daliil shayga xaqa aqbalitaankiisu wuxuu ku xidhan yahay in daliil loo helo laakiin kuma xidhna inuu caan baxo oo shaygaasi dadka dhexdooda shay iska caadiya uu noqdo maanta dadkeena haddaad eegto qof qayila inaad aragto shay iska cadiyana lamay noqonin oo maanta hadda qof jaad cunay aragto waxa inaad istiqraabin ood la yaabin waayo dee indhaheenni baa la qabsaday laakiin macnaheedu ma inuu saxyayba dee saxyay maa qof lagu garanaya inuu xaaraan yahay xataa ka cunaya u fahasan yahay haddaanu isagu isdiisiinaynin isbaalka iyaan suraalka la jiidaa iska caadi ba inagay nala noqotay maanta dadka markaad aragto qof suraalkiisu ka dheer yahay dhib badan inaad u arag baa laga yaabaa mashay mashay iska caadiyabe iska caadi maaha bal culimada qaarkood waxa waa min kabaa'ir dunuub dembiyada waawey buu ku jiraa bay culimada qaarkood yidhaahdeen oo rasuulkaaba sala allahu alayh wasalam tilmaamay halaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex qof ilaahay hadal naxariisla kuma yidhaahdo il naxariisla kuma eego dembigooda ma dhaafo cadaab kuluna way leeyihiin waxaa ku jiray wa musbilun isaarahu khuyalaa nin dharkiisa u jiidaya kibir iyo xarago isagoo ka raadinaya culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen markaas ku aragtay inaad nebi maxamed ka qurux badan tahay oo sidaad u labisatay sidii uu rasuulku sheegay ka fiican tahay baabaad kibirsan tahayba taasaaba makhiilo qofka ugu filan rasuulkaana yidhi iyaaka walisbaal fa inahu min almakhiila iska ilaali dhulka inaad jiido waayo jiiditaanka laftiisaaba istusnimaa iyo iyo kibir buu rasulku yiri sala allahu alay wasalam <clears throat> marka cadeshaan waxaan uga jeedaa shayga dadka dhexdooda inuu caadi ka noqdaa daliilu maaha dadka qaar ma waxaa iska daa ku tiraado waxay kuohanayaan dadka ilaahayba saas bay samaynayaani kasradu waxba ma sheegto iyo shuhradu laakiin asalku waa maxay qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ulu lirfaani so ibnu lqayim alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ulu lirfaani marka weeyaan xadiidka waxaynu ka faaidaysanaynaayo kale qaacidadaasi markaasi in xaqa laga qaadanayo shayga inaad daliil u hayso waayahay haddaba qalbigaagu wuxuu kuu sheego o dhan maad ka qaadanaysaa waata la yidhi istafti qalbaga qalbigaaga warayso haddaad waxaan ku xasiloon tahay samee haddaan ku xasiloonina ha sameyn qalbigaaga wax kastuu kuu sheego maad iskala duulaysaa un sidaa maaha waxaa loo jeedaa shayga hadiyo jeer markaad samaynayso qalbigaaga haddii uu shaygaasi u arkaya inuu shay saxa ah uu yahay boqolkiiba boqol markaad samaynaysa ood ku xasiloonaanaysaa marka shayga aad u arkaysa inuu yahay shay ay dhibaata dhibaata ku jirtana qalbigaaga uu xagxaganaya macnaha loo jeeda waa kaas laakiin ma aha shay kastoo iska aad samayso inuu sax yahay dad badan baa jira shay samaynaya ay naftooda ku xasiloon tahay moodayana inuu wanaagsan yahay laakiin marka loo sheego inuu shay xun yahay ka tegaya oo hadhow toola iska ilaalinaya marka qofku shayga uu aqoonta u leeyahay inuu yahay shay saxa markuu samaynayo qalbigiisu waa ku xasilaya markuu eh, shay xumaana samaynaya isagoo samaynaya naftiisa kuma xasilnoona bal maanta waxaad eegtaa adigoo waxun samaynaya dadka ilah o dhan waad ka wada dhuumanaysaa ma jecli qofqof quraati inuu ku arko maxaa keenay taas waa weya waaye waxaad agta waxaan wax xun inuu yahay markaa ta noocaasina waa khatar weeye halkaasna culimada qaarkood waxay kala soo baxaan wa karihta an yatalica calayhi annaas aad aada dadku inay kugu kugu taalacdaan qofka macsida samaynaya dadkiina ka dhuumanaya ilaahayna ka dhuuman waayey inuu qof liita u yahay qofkaas ilaahay subxaanah wa tacaala kama dhuumanaysid dadkiina waa ka dhuumanaysaa yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah ilaahay ka dhuuman maayaan oo iska qari maayaan dadkiina waa iska qarinayaan maa iska qari kartaaba ilahay horta aslan iskama qari kartid marka iska ilaali inaad macso samayso adoo ilaahay subxana wa tacaala ka salafka qaarkood waxay yidhaahdeen markuu macsi addoonku samayn la dhuumanayo ilaahay wuu la hadlayaa subxaana wa tacaala muxuu ku leey ilaahay yaa cabdi ajacaltanii ahwana annaadiriina ilayk addoonkaygiiom waxaad iga dhigtay cid ku soo eegta kii ugu liitay dadkii o dhan intaad ka dhuumatay ayada anigina iga dhuumo weyda dadka ka ilaalin weyday ilahi wuu kula hadlaya subxana wa tacaala sheekh liaab fudayl ibnu ciyaad ayaa maalin maalmaha ka mida nin baa u yimid se imaam lmaqdesi kitaabka la kitaab tawba uu ku tilmaamay deedna wuxuu ku yihi fudayl ibnu ciyaad aan idhaahdo wuxua ibraahim ibnu adham ibraahim ibnu adham baa nibaa yimid deedna wuxuu ku yihi yaa shaykh nafsii turaawidunii cala almacsiya naftaydii waxay igu celcelinaysaa inaan macsi sameeyo oo ay qurxinaysaa maxaan sameeyaa wuxuu ku yihi markaasi shuruudaan kuu sheegayaaye haddaad shuruudaha ka soo baxdo anaa kuu fasaxay macsi kastoo doontay sameeya buu ku lakin shuruudahaasu ka soo baxa ninkii baa yidhi waa ii sheeg hadda <clears throat> wuxuu ku yidhi idaa aradta an tacsi illaah facsihi min xayu laa yaraak markaad doonto ilahay inaa caasido meel aanu ilaahay kaa arkayn ku caasi ilahay ka dhuumo dabeedna markaasuu wuxuu yidhi wa hal takfa calayhi khaafiya oo ilahay ma waxbaa ka qarsooma geen tagaa markaan ilaah ka dhuunto markaasuu wuxuu ku yihi alaa tastaxi an tacsi illaha wahuwa yaraak oo haddaan manad xishoonayn buu ku ilahay caasi adigo isagoo ilahay ku arkaya subxaana wa tacaala dadkiina ka dhuumatay qaala zidnii ii kordhi buu ku yidhi qaala idaa aradta an tacsi illaah facsihi calaa gayri ardih markaad ilaahay doonaysa inaad caasido dhulkiisa meelaan ahayn oo kusoo caasi dhulkiisa uga tag meel kale kusoo caasi oo dhulkiisa ahayn markaasuu wuxuu ihi wahal yumkinu lii dalik oo ma ii suurta gelaysaa buurta hageen tagama marka ka baxo markaasuu hi alaa tastaxyi an tatanacama calaa ardihi uma tacsiih miyaad xishoonayn ilaahay dhulkiisa inaad ku dul nicmaysato haddana ilahay ad ku dul casto subxaana wa tacaala markaasuu ku yihi zidnii iyo kordhi qaala idaa aradta an tacsi illaah falaa taakul min risqihi haddaad doonto ilahay inaad caasido risqigiisa ha ka cuni bu yii risqigiisa ad ugu macsidani ilahay risqigiisa ha ka cunin buu ku yihi deedna markaasuu yihi hal yumkinu liya alcaysh ilaa birisqi illaah ilahay risqigiisa mooyaane masikaan u noolaan karaa markaasuu yhi alaa tastaxi an taakula min risqihi uma tacsiih oo maada xishooninaadaa inaad ilaahay subxana wataala risqigiisa ka cunto haddana aad ku caasido waxyaalo badan buu markaas saa ugu tiriyey ilaa qiyaamaha xaaladaheeda markaas waxaweyaan gelayay markaa qofku waa inu markaasi macsida markuu ilahay ula bambaxayo waa inuu xishoodo isla yaabo ilahayna subxaana wa tacaala kala boqo gaar ahaan ragga dalabatulcilmiga ee cilmiga dalbaya waa ina arrinta noocaasiya ka fogaadaan wuxuu ihi markaas sheekh ilaa ibn kitaabkiisa ilaahay sayd lkhaatir laqad ra'aytu aqwaaman yantasibuuna ila alcilm waxaan arkay buu dad cilmiga u nisba sheegtaa walaakin ida khalow bimaxaarim illahi intaakuuha markay ilaahay maxaarimtiisa la gaar noqdaan waxay doonaan sameeya deedna wuxuu ihi famaxa allahu dikra maxaasinihim fi ljalawaat lama intahakuu maxaarim illahi fi lkhalawaat ilaahay subxaana wa tacaala sharaftii buu ka xayuubiyey dadka dhexdooda ay ku lahaayeen markay ilaahay ka xishoon waayeen markay gaarka yihiin markay dadka dhex joogeen ayuu igana ilaahay sharaftii ka xayuubiyey subxaana wa tacaala sidaa ha noqonin markaa maadaama nin aalib cilmi ta cilmi nusba sheeganaya xaaladaha ilaahay ad waa isku gaartihiin waa xaqiiqadaada rasmiga ah qofka haddaad doonsa inaad xaaladaada rasmiga qiyaasto iyo shaksiyadaada dhabtaa markaad keligaa tahay eeg aladiina yakhshawna rabbahum bilgeyb waa kuwa rabbigood ka cabsada markay keligood yihiin ayna cidna la joogin ilahay kaga cabsado subxaana wa tacaala xaqiiqadu ta weeye haddii kale waxaad noqonaysaa qof markaas waxa wey ilahay aan ka cabsanaynin laakiin dadka iska ilaalinaya waayo xadiidka u dambeeya an ku joojinayna maanta waa xadiidu cirbaad ibnu sariya radia allahu canhu can <clears throat> cirbaad ibnu sariya can abi najixi najiix alcirbaad ibnu sariya radia allahu canhu qaala wacadnaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama mawcidaة wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun faqulnaa ya rasuula allah kaanaha mawcidatu muwaddacin kaanaha mawcidatu muwaddicin faawsina qaala uusiikum bitaqwa allah caza wajal wاsamci wاlطaaca wain taamara calaykum cabdu fainahu man yacish minkum fasayara اkhtilaafa kasiira facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin caduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdathaati alumuur faina kula bidcatin dalaalah rawaahu abu daauud watirmidi wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix wuxuu sheekhu yihi abi najiix waxaa laga wariyey irbaad ibnu sariya qaala wacadanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa nawaaniyey mawcidatan waana ayuu nawaaniyey wajilat minha alquluub quluubtii ay ka cabsatay oo quluubtii markaa gilgishay wadarafat minha alcuyuun indhihiina ay la ooyeen <clears throat> faqulnaa yaa rasuula allah waxaanu ihi rasuulka ilaahayow kaannaha mawcidatu muwaddicin faawsinaa kitaabkaygan wuxuu qoraya kaannaha mawcidatu muwaddacin waa khaladnaa muwaddac waa qofkii la sabootinayey laakiin kii wax sii sabootinaya baa loo jeedaa kaannahaa mawcidatu muwaddicin waxaa la moodaa waano kii markaasi waxa weeyaan dadka qof sii sabootinaya waanadiisiyo kale ayaa waanadaada maanta la moodaa ee fa awsinaa noo sii dardaaran qaala rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa alla kacabsi waasamci waataaca iyo inaad madaxdiina maqashaan ood adeecdaan wa in ta'amara calaykum madax idiin noqdo cabdun addoon fa inahu man yacish qofkii noolaada minkum eh, fa inahu man yacish minkum kiinii markaasi waxa weya idinka xaal uu idinka mid yaha sii noolaada fa sayara ikhtilaafan kathiira waxa uu arki doonaa iskhilaaf fara badan oo diinta laysku khilaafo fa calaykum bisunnatii aleeshaan ilzamuu sunnatii baa loo jeedaa calaykum waa ismu ficil amar oo aleeshaan bimacna ilzamuu ah waxaa loo jeedaa markaa fa calaykum bisunnatii ilzamuu sunnatii sunnadayda laazima iyo wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin khulafada hanuunsan ee sunnadooda laazima almahdiyiin ee markaas waxa weeyaan la hanuuniyey caduu alayha ee marka qaniina baa la caduu calayha sunnadaa ku qaniina binawaajidi gowsdambeedyada ku qaniina wa iyaakum waxaan idin kala digayaa idinka iyo wa muxdathaati alumuur waxyaalaha soo dariyo wa iyaakum waxaan idiin kala digayaa idinka iyo wa muxdathaati alumuur waxyaalaha la soo dariya diinta lagu soo daro fa ina kulla bidcatin dalaala wax kastoo diinta lagu soo dara bidco kastoo diinta lagu soo dara waa lumitaan waayo hal maraan ku noqonno wuxuu ihi wacadnaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baana waaniyey mawcidatan wajlat minha alquluub waana quluubtii ay ka cabsatay wadarafat minha alcuyuun indhihiina markaasi ay la ooyeen faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allahi rasuulkii allow kaannahaa mawcidatu muwadicin waxaa la moodaa waano qof wax sii markaasi sabootinaya ee fa awsinaa noo dardaaran qaala wuxuu yihi uusiikum waxaan idiin dardaarmayaa bitaqwa allahi alla kacabsi ayaan dardaarmayaa iyo wasamci waataaca inaad madaxdiina maqashaan ad adeecdaan wa in ta'ammara calaykum haba madax idiin noqdo cabdun xabashiy addoon marka xabashi ahi fa innahu man yacish minkum kiina sii noolaadaa fasayara sayara ikhtilaafan wuxuu arki doonaa iskhilaaf kaiiran fara badan oo arrimaha diinta laysu khilaafayo fa calaykum bisunnatii sunnadayda ku dhega alisan laazima ayaa loo jeedaa fa calaykum bisunnatii sunnadayda laazimo ku dhega iyo wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin sunnada khulafaa raashidiinta cadduu calayha ku qaniina binnawaajidi gowsdambeedyada ku qaniina wa iyaakum waxaan idin kala digayaa idinkaiyo wa muxdathaati alumuur waxyaalaha la soo dariyo fa ina kula bidcatin dalaalah bidca kastaaba waa lumitaan bu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidu cirbaad ibnu wa waa xadiidun cadiimun jiddan jiddan waa xadiid aad iyo aada u weyn fiihi usuulun kaiira min usuuli lislaam usuul waaweyn baa ku jira oo usuusha islaamka ka mida usuulu ahli sunnati waljamaca usuushooda ka mid ah ayaa ku sugan waa qodobka koowaadee rasuulku sala allahu alayhi wasalama dadka hadduu waaniyo quluubtooda way cabsan jirtay waanay ooyi jireen dadku saasuu xaalka rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ahaan jiray waayo mawcidadiisu iyo waanadiisu waana aada u xeel dheer ba yahay waa ka yidhi axmed shawqi markuu rasuulka sala allahu alayh wasalam uu sifaynayey wa idaa khatabta falilmanaabiri hizatun tacru nadiya walilquluubi bukaau waida akhadta alcahda aw acطaytahu fajamiicu cahdika dimmatun wawafaau waida raximta kaanaka ummun aw abun haadani fi dunya huma aruxamaau wuxuu ihi axmed shawqi ku rasuulka sifeynaya calayhi salaatu wasalaam markaad manaabirta fuusha buu rasuulka aada khudbadeynayso waidaa khaabta falilmanaabiri hizatun markaad khudbadaynaysa mimbarada gilgilashaa u sugnaanaysa khudbadaada wanaaggeeda iyo quruxdeeda walilquluubi bukaa-u quluubtana cabsi iyo markaa oohin ayaa u sugnaanaysa iyo khushuuc ay ka khushuucayaan markaasi waxa wey mawcidada uu rasuulku waaniyey sala allahu calayhi wasalam <clears throat> rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu waaniyey waxay yidhaahdeen waxaan u aragnaa rasuulka allow inaadna sii sabootinayso ee sabootintaasi bal dardaarankeediina sii rasuulku arrimo dhowra ayuu dardaarmay ta koobaad u dardaarmay waa taqwa allah wa hiya wasiyat llahi lilawaliina waalaakhiriin waana tuu ilaahay u dardaarmay kuwii hore iyo kuwii dambaba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah <clears throat> ilaahay wuxuu uhi subxaana wa tacaala waxaan u dardaarnay dadkii idinkeedi ka horreey ahlu kitaabka ahaa iyo idinkaba an ittaqu allah alla ka cabsada taa waa dardaarankii ilaahay subxaana wa tacaala lilawaliina walaakhiriin <clears throat> qodobka labaad rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam alsamcu waataaca inaynu maqallo madaxdeenna oo aynu adeeno haddii la doono addoon riwaayada qaarkood soo ku soo arortay xabashiya oo madaxiisa tima adayg waxay ka qabaan kaana ra'sahu zabiiba madaxiisa la mooda wa rasuulku sabiib in la duldhigdhigay timihiisa u guguntameen adayg dartii foolxumadiisa laga tilmaamaya caisha rasuulku uri sal riwayatka qaarkood wuxuu ku tilmaamay mujadaca alaraaf mujadaca alatraaf mid laga gooyo sanka iyo dhagaaba aduu yahay foolxun baa looga jeeda waxaaso dhan mid foolxun foolxun hadduu yahay xataa madax idiin noqdo addoonna waliba uu yahay ismacuu wa atiicuu maqloo aeeca rasuulku masaladaas siduu u masaa'il badan badan markaasoo dad fara badan arrimo waaweyn ah haystaan uma adkaynin dadka badidooduna madaxda inay markaasi dad le karaamo leeyihba uma haystaanba bal maanta eeg waxa weeyaan baraha bulshada waxa ka socda madaxda maalin aan lagu cayin way yartaas odhanaysaa tifiyada iyo markaas waxa weya meelaha dadku ay isku yimaadeen maalinba nin madaxda madaxda muslimiinta ka mid oo la rifayo baad arkaysaa uun taasina waa shay shaniica wey aada u foolxun qofka madaxda liidana rasuulku wuxuu sheegay inuu isagana ilaahay liidayo subxaana wa tacaala xadiidu abi bakra nufay ibnu xaaris rasuulku wuxuu ihi man ahaana sulطaan allahi fii ardihi ahaanahu allah qofka suldaan suldaanka uu dhulka ilaahay u dhiibtay qofka duleeyee liidaa isagana allaha duleeya buu rasulku uhi sala allahu alayh wasalam <clears throat> ama ilaahay baa duleeya rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam masalada sababtuu adkaynaya waa maxay intaanan gaadhin sababtuu adkaynayo madaxda la adeecayaa ma kuwa diinta ku toosan ee kitaabka ilahi sunada rasulka dadka ku dhaqaya ee hagaagsan unba mise xataa kuwa markaasi aan wanaagsanayn ee dalamada ee jaahiriinta ah ee dadka muslimiinta dulminaya daacada xaq bay ku leeyihiin xaq bay ku leeyihiin daaliman kana aw caadila ama daalin ha noqdo ama caadil ha noqdo inta wax wanaagsan uu ina farayo wanaaggiisaasi waa lagu addeecayaa macsi uu la yimidna ku dhici maysa daacadii u lahaa <clears throat> hal xadiis baan ii sheegaya imaam muslim saxixa ku wariyay min xadiisi xudayfa rasuulku sala allahu alayh wasalam maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi waxa weeyaan sayaatii bacdii a'imatun yahduuna bigayri hadyi walaa yastanuuna bisunatii aniga dabadee waxaa iman doonaa madax waddadaydii aan maraynin sunnadaydiina dadka aan ugu yeedhaynin deedna rasuulku sifo aada u foolxun buu siiyey wuxuu ihi quluubuhum quluubu shayaaiin fii juhmaani lins qalbigoodu waa qalbi shayaan oo jir bilaadan ku dhex jira sifo taa ka foolxumaad garan qofku inuu qalbigiisu qalbi shaydaan yahay jirkiisu jirkii bini yahay sifooyinkaa qaar laa iman doona buu rasuulku yihi sala allahu caleyh wasalam xudayfa yaabayo markaasuu wuxuuhi yaa rasuul allahi maa taamurunii in adraktu dalik waktigaa haddaan gaaro maxaad i faraysaa rasuul muxuu ku ihi tasmacu wa tutiicu lilamiir waad maqlaysaa oo waad adeecaysaa amiirka wain daraba dahraka wa akhada maalak hadduu dhabarka kaa garaaco maalkaagana kaa qaato waad addeecaysa haddana arrintaa ka adag maad garan maalkaaga in laga qaatay adigana lagu garaacayo haddana lagu leey ismac wa ateec maqalo adeec rasuulku sala allah alayh wasalam wuxuu sheegay haddii iyagu ay wax naga duusiyaan rasuulku sal la alay slam wuxuu tilmaamay inakum satalqawna bacdii aharatan wa umuuran tunkiruunaha aniga dabadee waxaad la kulmi doontaan in wixii aad xaq owlahay in laydinka duusiyo xoolihii inay madaxdii gooni u qaadanayaan gooni u cunayaan dadkii shacabkaana baahiyahoodii aan loo fulinaynin deedna rasuulka asxaabtu su-aal bay weydiiyeenoo rasuulka allo maxaan yeelnaa bay ku idhahdeen rasuul wuxuu ku yidhi eh, tu-adduuna alxaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum xaqa idinku aad leedihiin ilaahay weydiista ilaahay ilaahayo xaqayga nooga soo qaddhaha iyagu laakiin xaqa idinku leeyihin iska guda riwaayadka qaarkood waxaa ku soo arooray wuxuu rasuulku uhi sal alla alay wasalam fainamaa calayhim maa xumiluu wa calaykum maa xumiltum iyaga waxaa saaran wixii loo dirsaday oo ilahay baa kala xisaabtami doonaa idinkana waajibkii laydin saaray baa idin saaran oo ah inaad adeecdaan ood ka amar qaadataan haddaba maxaa saa loogu adkaynayaa madaxda in la adeeco sababta loogu adkeynaya waxa waya dadka muslimiinta inay noqon dad fawda inay noqdaan dad kala dambayn leh oo amnigooda u ilaashan yahay hadday iska hor yimaadaan waxaa shakila-aana uu burburaya uu baabaaya aya inaguna ku haynaaba maanta khayru shaahid markhaati u khayrka badan carabtu markay madaxdoodii ku baxeen ee ay yidhaahdeen alshacbu yuriidu isqaata annidaam shacabku wuxuu doonayaa inuu nidaamkii dowladda rido ha ridaani maxay ka macaasheen qaar badan caana ka lisa islaayeen laakiin dhiig bay ka liseen waad arkaysaan adduunkii maanta waxaa dhiig daadanaya dhulkii muslimiinta ee madaxda lagu baxay culamaa muslimiintu waxay sheegeen ibnu khalduun raximahullah iyo sheekh islaam taymiya iyo culimo badan waxay sheegeen dhowr iyo labaatan jeer oo madaxda muslimiinta lagu baxay oon waxba laga faa'iidin wax alla wax laga faa'idaa ma jirto marka arintan la yidhahdo madaxda hala adeeco maaha in madaxweynaha la difaacayo iyo madax in la difaacayo waxbay nagalama dhexeeyaan inamana yaqaanaan mana naqaano laakiin ilaah iyo rasuulkiisu waxayna fareen baa la sheegaya ilaah iyo rasuulkiisu fareen danteenaa ku jirtaa hadday inagu yeeli weynata ilaah rasuulkiisu inayna fareen beri talo fartaa ka qaniini doonta maalin dhowdba waxaan daawanaynin dadkii dhiiri gelinaya madaxda in lagu baxo two thousand labadii kun iyo ko iyo oo laha waxaan aada ugu faraxsanahay inuu ilaahay soo gaadhsiiyey labada kun iyo koob iyo tobanka oo aan arko waxaan ku baaqayay noloshayda o dhan inay shacabku iska ridaan madaxda inuu ilahay soo gaadhiya baan ku faraxsanay isagoo le ayuu ko iyo tobankiisaa lahaa maalmo dhoweyd markuu arkay xaaladu say u cagirantay wuxuu ihi wallaahi waxaan aada uga xunnahay dhulka muslimiinta waxaa ka dhacaya iyo waxaa dhiig daadanaya mana jeclin buu ihi fawdada yadda dadka muslimiintu kala dambaynay yeelan waayeen maalintaa horena wuxuu lahaa aad baan ugu faraxsanahay inuu ilaahay soo gaarsiiyo labada kun iyo koob iyo tobanka qof kastoo caaqilo aqligiisa uu saliim yahayna taa uu garanaya warbal meel kaleba ha tegin adigu haddaad maanta iskuul maamulo ka tahay maamulka aada maamulo ka tahay inay macalimiintu ardayda kugu diraan maad jeceshahay maadaama maalin walba ka sheekeeyaan uun maamuusan buu sameeyaa ardaygaasaa looga sheekeynaya mogtay tan kaleu sameeyaa tan kaleu sameeyaa maalinna yidhaha waa mudaharaadayna ay kugu soo dareeraan <laughs> ardayda iyo macalimiinta horkacayso maad ku raalli noqon lahayd taas sidaana taa raalli ugu noqoteen bay tan waa taasoo la weyneeyey uun gabadha maxaa ninkeeda inay ka amar qaadato loogu adkeeyey ee axaadiis fara badan fara badan ugu soo aroortay gabadhu ninkeeda inay ka amar qaadato waa inuu gurigu kala dambayn yeesho oona gurigu fawdo noqonin islaamku ma ogola wax fawdo la imaamku markuu ina tujinayo maxaa aada loogu adkeeyey in imaamkaa la daba socdoon laga harin oo rasulku uri sal alla alay sl inamaa jucila alimaamu liyutama bih falaa takhtalifuu caleyh imaamka halkaa waxaa loo istaajisay saad ugu dayataan ee ah ha khilaafina saa loogu adkeynaya ummadda muslimiinta nidaam yeeshaan baa kala dambayna ay yeeshaan aanay dad fawdo a noqonin imaamkeena halkaa taagin hadduu midna ka goosto midi ka hor sujuudo midka hor rukuuco soo salaadu fasaadi mayso sidaasoo amniguna u fasaadaya haddii madaxda muslimiinta la caayo oo wax laga sheego carabka in laga caayaana ka dara in gacan loola tago gacantaaba marka qaarka u dhanta soomaalida waxay odhan jireen eh, gacan ma xumaato hadduuna af xumaanin afku markuu xumaado hore marka cay bilaabanto unbay gacanta xumaataan weli ma aragtay laba qof wadadaas oo isku bilaabo un biduuni sabab abadan dee ma dhacdo horta waxbaa kala gaara labada qof marka hore afkay isla galaan kadib bay gacanta iskula tagaan culimadu markaa waxay yidhaahdeen axaadiista qaarkood bay ku soo aroortayba satakuunu fitnatun tastandifu alcarab waxaa iman doontaa fitno carabta yaryarayn doontaa deedna rasuulku wuxu uhi sala llahu calayh wasalam waqcu lisaani fiiha ashaddu min waqci lisaan min waqci sayf carabku halkuu fitnadaa kaga jiro ayaa ka daran halkay seeftu kaga jirto carabkaa ka daran oo carabku taxriidka iyo dhiirigelinta ku dhiirigelin fitnadaas ayaa ka daran marka arrintaa madaxda ku saabsan waa in aad iyo aad looga fogaado insha allah xadiidka waxoogaa yar ayaa sharxiisa noo hadhay waqti naga dhacay insha allahu tacala waxaynu berito ole dhamaystiri doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk